أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon imailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar stereo at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه ومن والاه amaa bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkii sideedaad salaaduu ku saabsanaa sunno iyo faral bay u qeybsantay faralkii waa ka gudubnay sunnihii baa sii qeybsamay sunna mu-aakada iyo nafli mudlaqa annafyu lmudlaq baynu ku jirnay raqamka shanaad baynu maraynay bayaanu anwaaci tatawuc sunna farashada noocyaalkeeda noocyaalka cadayntooda tadawuc khayr korarsigu bayaanu anwaaci tatawuc khayr kororsiga noocyaalkiisa cadayntiisa kow taxiyatu lmasjid masjidka salaantiisiibaa u horeysa laba ragcadood wey kulamaa dakhalta almasjid marla markii masaajidka aada soo geshid ee dibad ka timaadid qabla an tajlis intii aadan fariisan ayaad laba ragcadood tukanaysaa taxiyatan lilmasjid wa cibaadata lilmacbuud adigoo eebbana ku caabudaya masaajidkana ku salaamaya taxiyatu lmasjidi masjidka salaamtiisii daliilkeedii liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisa ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo alleh ku badiya uu nabiga yiri idaa dakhala axadukum almasjid idaa dakhala hadduu galo axadukum qofkiina almasjida hadduu galo falaa yajlis yuusan fariisan xataa yusaliya ilaa uu ka tukado ragcatayn laba ragcad uu ka tukado yuusan fariisanin baa u daliil laba waxaa xigta taxiyadii salaatu duxaa farqinka salaadiisa wahya salaatu duxaa arbacu rakacaatin fa aktar afar ragcadood wey iyo ka badan cinda almuxadisiin ilaa samaaniyi rakacaat sideed ragcadood bay gaaraysa amaa cinda alfuqahaa isla cashar bay gaarsiinayaan laakiin waxaa saxiixa samaaniyi rakacaad inay tahay maxaa ugu yar laba ragcadood waxaa mutawasid waa afar ragcadood waxaa ugu badan sideed ragcadood salaatu duxa farqinka salaadiisa waayo arbacu rakacaatin racadyaala afarawe iyo faagsara ka badan ilaa samaani rakacaad sideed ragcood intii laga gaaro iyadana waa kan daliilkeedii biqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisiba u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo wuu yihi ina allaha eebbaweyne tacaala eebba korahaye qaale eebba wuxuu yidhi ibna aadama aadam idaarkiisow irkac lii waxaad ii rukuuda arbaa rakcaatin afar ragcadood min awali nahaar maalinta awalkeeda hore qoraxda hadday soo baxdo agfika waxaan kaaga filaanaya aakhirahu aakhira annahaar maalinta aakhirkeeda dambe baan kaaga filaanaya ee adigana awalkeeda iga filow saddex waxaa weeye taraawiixu ramadaan ramadaan salaadiisii la tukan jiray taraawiix waa la yidhaahdaa oo marka afar cadood la tukadaba xogaa nasashaha la sameeya taasay ku magacaaban tahay marna qiyaamu ramadaan baa la yihaa istaaga badanoo la taagnaanayay ku magacaaban tahay isla iyadu taraawiixu ramadaan ramadaan taraawixiisii saddexa liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi man qaama ramadaan ramadaan ninkii tukada salaadaas iimaanan rumaynu eebba rumaysan yahay daraaddeed ixtisaaban ajir tirsi uu ilaa xaddii ajri ka tirsanaayo gufira lahu waa loo dhaafa maa taqadama wixii hore maray kun min dembihi gafayaalkiisii kamida afar waxaa weeye salaatu rakcatayn laba ragcadood oo la tukado bacda alwudu bacda kulli lwudu mar alla markii la weyse qaataba laba ragcad baa la tukadaa salaatu rakcatayn laba ragcad tukashadoodii bacda alwudu weyse qaadasho kadib la tukado iyadana daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo oo nabiga yiri laa yatawadau rajulun in ma weysa qaato muslimun eba u hogaansan oo fa yuxsin uu wanaajiyo alwuduuca weyse qaadashada ilaa haddii intuu weyse qaato wanaajiyo qafara allaahu ilaah baa u dhaafa lahu isaga maa beynahu waqtigaa uu joogo wa beyna asalaa salaad laga bilaabo allatii salaada taliiha tan uu weyse qaatay la xiriirtay san waxaa weeye salaatu ragcatayn laba ragcadoodoo la tukado wey cinda alquduum kasoo gelid agteeda mina safar socotan laga soo galay waxaana lagu tukanayaa labada ragcadood bimasjidi ilxay meeshuu ninku degan masjidka ku yaal baa lagu tukanayaa taa daliilkeedii waxawey lifcli nabiy nabiga samayntiisa sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiyo daalika arrinkaa uu sameeyey qaala kacbu bnu maalik baa yidhi radia allaahu canhu eebbaweyne kacab xadiis ka noqde kaana nabiy nabiga wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama idaa qadima haddii nabiga uu kasoo galo min safari soxotanimaduu ku maqnaa hadduu kasoo galo reerka ma iman jirin walaa suuqa kuma toosi jirin bada-a bilmasjid imaatinkuu nabiga korka yimid masaajidkuu ku bilaabi jiray masaajid hadduu tagana farakaca waa tukan jiray fiihi filmasjid masjidka gudihiisa rakcatay laba ragcad buu ku tukan jiray lix waxaa weeye rakcata sawba qadaw noqoshada labadeedii ragcadood xoogaa gab iyo khaladaad hadduu kaa dhaco laba ragcad baa eebba loo tukadaa ka gadaal baa dembi dhaaf eebba la warsada waa lagu dhaafayaa inshaa allah rakcata sawba eebba u noqota labadiisii ragcadood daliilka liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allah ku badiyo uu yihi nabiga maa min rajulin nin ma jiro yudnibu dembaaba demban dambi uma haddii dambaaba ka gadaan yaquumu kaca oo fayatatahar waysa qaata uma ka ah, gadaalna yusallii tukada ragcatayni laba ragcadood hadduu labadii ragcad tukadana uma ka gadaal yastaghfirullah eebba weyne dembi dhaafid warsada ila haddii jiro nin sidaas yeelay kafara allaahu weyna waa u dhaafa lahu ninkaw todoba waxaa weeye alrakcataan laba ragcadoodoo qabla almaqrib maqribka intaan la tukana horta la aadaano aan weli maqribkii la aqimin baa laba ragcad la tukanaya iyadaa toddoba alrakcataani laba ragcadood qabla almaqrib maqribka horkiisa liqowli hadalkii nabiga u dhaliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi salluu tukada qabla almaqrib salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib saddex goor baa nabigu ku celceliyey war maqribka hortiisa tukada uma ka gadaal buu qaala nabiga yihi bitaalis ku celcelintii amarka waxayba waakaan lahayd waajib inay tahay maxaa jira alamru lilwujuub salluu haddii lagu celceliyey salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib amar haddii lagu celiyey inay arrintu adkaatay noqon lahay markii saddexaad buu nabiga yiri waa liman shaa qofka raba kelimatu liman shaa waxay faa'iideysay inayan waajib ahayn liman sha qofkii rabaa sideed waxaa weeye ragcat alistikaara khayr weydiinta eebe labadiisii ragcadood arrin muhiima ayaa damacsan tahay haddaba markaa laba ragcad oon farad ahayna waa la tukadaa ducadan qiimiga badan allaahuma inii astakhiruka bicilmik wa astaqdiruka biqudratik waasaluka min fadlika alcadiim fainaka la taqdiru walaa aqdir wataclamu walaa aclam wa anta allaahuma in kunta taclam ana hada alamra khayru lii fii diinii wa macaasi caaqibati amrii faqdirhu lii wayasirhu lii uma baarik lii fiih wain kunta taclamu ana hada alamra sharun lii fii diinii wa macaasi wacaaqibati amrii wasrifu canii wasrifnii canhu waqdur liya alkhayra xaysu kaan uma radinii bi adaana waa akrinaya markaa wayn ka seexanaya markuu iska socdo ducadaana akriyo wixii udana allaa yaqaan isagana ka yaqaan ribaa markaa qalbigiisu ku sharxaya wixii isaga udana marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sida asxaabta ka soo aroortay wuxuu u bari jiray istikhaarada kamaa yucallimuna suurata min alquraan siduu suurad qur-aanka kamida noo baro ayuu istikaaradana noo bari jiray waa muhim istikhaaradu waxay badashay waxaala wixii jaahiliyii jiri jiray ee la samayn jiray gusaxbalaadka ah fashinka iyo dabdarada ah shacwadada ah sida faalka oo kale munajimiinta ama cir ha la fiiriyo ama dabayl ha la fiiriyo ama dhulka faraha ha la geliyo wixii noocaas oo kale ah ee la samayn jiray wixii bay raacdahan bedeleen ilaah baa wax walbo isagaa laba raacabi tukanaysa isagaa dantaada kaa yaqaan wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun wixii ku daana qalbigaaga ku darxaya kolka iyadana arrimaha waaweyn bay ku jiraan rakcat alistikaaro khayr weydiinta waa dalabu khayri amreyn laba arrimood waxaan inaad yeesho inaada yeelin waxaana muhima in la ogaado istikaarada waxaa loo sameynaya waajib maaha sunnana maaha xaaraamna maaha karaahana maaha waxaa jira afartaasi labana waa maamuur biduuni istikhaara waxa waajiba ama sunnaa adoon istikhaaro samayn baa lagu yiri far lagu faray waad faran tahay kolkaas salaada inaad tukato inaadan tukan inaad soonto inaad xajiso istikhaaro samaynay waa lagaa raba wixii manhi ah ama muxarama ama makruuhana ah, inaad iska dayso u samayn mayse istikaaro biduuni baa lagu yiri kolkaa wixii noocaas nafaraadka qaad maxaa istikaaro loo sameeya almubax waxaa iska mubaaxa inaad gabartan guursato iyo inaad taas guursato waa mubax labada sii khayrkaa ku jira istikaaro samay inaad dukaan furato ama makhaayad furato labadaba waa mubax kii kuu khayr badan ilaah weydi inaad maanta safar u baxdo inaad beri safar u baxdo kii ku khayr badan waxyaalahasaasoo kale oo mubaaxa ah ayaa dalabu khayri amreyn labadan amar kii ku khayr badan baa ilaah laga baryaya usluubkaa lagu baryaya waa laba ragcadood iyo ducadaanan akrinay labadaasaa lagu baryaya ragcat alistikaara khayrweydiin labadoodii ragcadoodii iyadana daliilkeedii waa kana liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisii u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi idaa hama axadukum qofkiin haddii uu damo bilamri talaa mubaaxa inuu sameeyo falyarkac ragcatayn laba ragcad ha tukado min hayri ilfariida aanan waajibna ahayn uma haddii tukada ka gadaal liyaqul ha yihaaho allaahuma yaa allah eebba weyno inii aniga addoonkaaga astakhiruka adiga eebba aan kaa weydiiyey waxaanan khayr weydiiyey oo sida khayr igu jiro kuu weydiinaya bicilmika adiga aqoontaada sababteeda aada wax walba taqaanid anigiisa aanan aqoonin labadaan ku ii khayr badan adigaa yaqaan aniga ma aqaan wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun wa astakdiruka waan kaa karid weydiiyey inaad waxaan aduu khayr yahay i karsiiso biqudratika adiga eebbaa kariddaad wax walba kartid sababteed baan awoodna kaa weydiiyey inaad waxaani karsiisid waasaluka eebba weyna waxaan ku su-aashay oon ku weydiiyey min fadlig min bacdi fadlig wasal allaha min fadlig ayaa soo aroortay ana alfadla biyadillah yutiihi man yasaa saa soo aroortay kolkaa fadligu deeq iyo karam wey siduu u dhan yahay saxanteed buu ku jiraa labaa laysugu kaa daray in fadligii meeshii jira lagu baray ana alfadla biyadiillah yuutiihi man yasa dabadeedna waxaa lagugu daray amar lagu faray inaad eebba deeqiisii weydiiso was'aluunaha min fadlih eebba weyne deeqdiisii isagaa wax walba haye weydiiyow waasaluka eebba waxaan ku weydiiyey min fadlika deeqdaadaan wax kaa weydiiyey alcadiimi fadliga weyniga badan fainaka adiga eebbaa taqdir wax walbaad awooda walaa aqdir waxaan awooda anigu ma jiraan wataclam wax walbaad ogtahay ikhlaaska iyo tawxiidka arag walaa wa anta adiga fainaka taqdiru walaa aqdir wataclamu walaa aclam waxaan anigu ogahay ma jiraan wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a kolka banihiina iyo duniga aadka ogtihiin male wa anta adiga eebbaweynaa baabana callaamu lguyuub luqla male waxaa markaa qarsoon aan waqtigiisii la gaarin adiga keligaabaa iska yaqaan mid kula taqaana male wa anta adiga keligaaba caalaamu lguyuub aan mubaalaqa ku jirin marka khuyuub jamcu hayrihi waa la jamciyey waxyaalaha qarsoon aan addoonku ogeyn axadka u ogaaniyo aqoon badan adiga ee baawe allaahuma yaalla inta ammaan iyo good xarbayahay haddaa dantii lagu soo dhowaaday allaahuma yaa allah eebba weynow in kunta haddii aad tahay taclamu alla og ana haada alamra waxaanan inuu khayru ficnaan badan yahay lil aniga addoonkaa fii diini xagga diintayda haddii u fiican yahay inaan diintii wax ku horeeyaa la arkin arag arrinkanaan damacsanahay hadduu xaggii diinta ii fiican yahay wamacaashi noloshayda adduun hadduu ii fiican yahay waxaqibati amri amarkayga cirib dambeediisa oo khaatimadayda iyo aakhiradayda hadduu u fiican yahay adaa og ee faqdurhu allow qadar lii aniga haddaad ii qadartay ka gadaal walyasirhu ilaahu arrinkan fudaydi lii aniga haddaad ii fudaydisay huma ka gadaal baarik lii allow ii barake fiihi arrinkan ee wayn kunta eebba haddaa tahay taclamu alla og ana haada alamra ilaa waa un tahay kolba adiga ana haada alamra amarkan oo kana oo aan samayntiisa damacsanahay sharun inuu bala yahay lii aniga fii diini diintayda gudaheeda hadduu u sar yahay wamacaasi noloshayda adduunye hadduu u sar yahay wacaaqibatu amri arrinkayga irig dambeediisa oo ama khaatimada adduunyada u dambaysa ama maaakhiradii shar hadduu iigu yahay fasrifhu ilaahu arrinkan jeedi canii aniga xaggayga ka jeedi ama ijeedi oo qalbiga iyo maskaxay iyo maankayga ka bixi anhu amarkan waqdur ka gadaal qadar lii aniga alkhayra wanaag xaysu meel alla meeshii uu kaana yahay khayrka uma ka gadaal fadili allow iraalli geli oo raalli iga dhigiyi khayrka wayusami wuxuu magacaabaya xaajatahu inta markaa u magan yahay inta qawli markuu maraayo allaahuma ina hada alamra in kunta taclamu ana hada alamra markaas uu joogo yuu amarkii magacaabaya waana inaan dukaan furto amaan makhaayad furto amaan ari dhaqdo amaan loo dhaqdo ama geel ama beer aan samaysto arrinkii markaa u damacsana arabku ku dhufanaya salaatulistikhaara wey sagaal salaatulxaaja salaatulxaaja markii dan laleeyahay markaad danta leedahayna salaadba baa eebba lagu tawasula markii eebba loogu tawasulana mase dantaada lagu weydiisa salaatu lxaaja danta salaadeedii waayo salaatu alxaaja an yuriida almuslimu qofka muslima inuu doono wey xaajatahu dantiisii buu doonayaa sidii u doonayaa waa side wayatawada kuu weyse qaadanaya wayusalii ragcatayn laba ragcad buu tukanaya wayas'alu llah ragga weynu weydiinaya tacaalaa korahaye xaajatahu dantiisa daliilkeedii waa kana biqowlih hadalkii nabiga uu daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo man qofkii tawada waysa qaata oo asbaqa kaamil yeela saddex saddex goor alwudu waysadii madaxa mar baa soo aroortay ignaca kale ayaa la tasliisinayaayo la saddexaynayo uma ka gadaal sallaa tukada ragcatay laba ragcadood tukada yutimuhuma uu labada ragcadood samaystirayo acdaahullah eebba weynaa qofkaasiiya maa sa'ala wixii eebba warsaday mucajilan ama ha u dadejiye eebbo subaxaba fartaa ka saare aw mu-akhiran ama eebba ha u gadaal mariyo kii dambaa ka siiye wixii waa la siinaya toban waxaa wey salaatu tasbiix muddatan xadiidkeedii abu daawuud baa weriyey waa laysku haysaa inuu sugnaaday iyo in kale tasbiixda salaadeediibaa iyana nafligii uu shiikhuu ku daray wahiyo arbacu rakacaatin afar ragcadoodun uu yaquulu kan tukanaye leeyahay bacda alqiraa'a kolkuu aqriyo wixii qira mafaatixada iyo wixii suuradaha ah ama ayadaha ah ee ka dambeeyey ka gadaal ayuu fii kuli ragca ragcad arka kulligeed gudaheed wuxuu ku oranaya subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar intaa wuxuu oranayaa hamsa casharata mara shan iyo toban goor subxaana allah sadexaad la-aan badana alxamdulilah mahad idaynteed eebba keligii baa iskale walaa ilaaha har mid lagu caabudaa ma jiro ila allah eebba weyne maahaane wallaahu eebba akbar uun idayntiisa weyn wuxuu hadalkaa leeyahay khamsa cashrata mara shan iyo toban goor wafi rukuuc intaa qiyaamkii buu ku yidhi rukuucdaa la yimi cashra mara toban goor subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allaahu akbar uu rukuucda toban goor ku oranaya wa fi rafci kor noqosho gudaheed sidoo kale minhu min arukuuci laga kor noqdo ictidaalkiia cashra mara toban goor buu oranaya wa fi sujuud sujuudda gudaheeda cashra mara toban goor buu oranaya wa fi rafci kor noqosho minhu sujuudkii laga kor noqday cashra mara toban goor buu oranaya wafii jalsat alistiraaxa waa midda u dhaxaysa saydu raacdi labaadu kacayay fadhigeedii ama waa kii juluus bayna saydatay bayna ragcatay laba ragcadood gudahood cashra mara ayuu ka oranaya halkaa ragcad baa ku dhammaatay wafii jalsati istiraaxa jalsat istiraaxa markay ragcadda horena dhammaato ka labaad loo kacayo maxaa kadgadana la geliya midka bidixaa la yarlaaba taasaa jalsatulistiraaxa la yihaah ee juluus bayna sajdatayn maa wafii jalsati listiraaxa raaxada fadhigeedii bayna raacatayn labada ragcadood dhexdooda midna waa dhammaatay midna waa loo kacaya cashra mara intaa hal ragcad wey kolkaa intii markii laysu geeyo fayakuunu wuxuu ahaanayaa majmuucu tasbiixaad xaaladoyinkii la aqriyey isugeyntooda wuxuu noqonayaa bi kulli ragca ragcad la arka kulligeed gudeed khamsa wa sabciina tasbiica shan iyo toddobaatan subxaana luu noqonayaa daliilkeedii waa kana xadiidka laysku haysto biqowli rasuul rasuulka hadalkiisi baa u daliila sala allahu ala naxariisto caleyhi rasuulka korkii wasalama allaha nabadgeliyo licamihi nabiga adeerkii alcabaas cabaas ibni cabdilmutalib ayuu yiri nabigu yaa cabaas cabaas hooy yaa amaahu adeerkayow alaa udiika ma waanan ku siinaynin ilaa aakhiri alxadiid xadiidka aakhirkiisii fadakara lahu nabiga wuxuu sheegay cabaas kayfiyata salaati tasbiix salaadaa subxaanallaahi badan habkeedii buu u sheegay waqaal wuxuu ka gadaalna nabiga yidhi markuu habkii u in istadaata haddaad awoodid an tusalliiha inaad tukatid fii kulli yowmin maalin laarka kulligeed gudaheed maratan kol fafcal samee fain lam tastadic haddaadan awoodin fa fii kulli jumca sitmaankii ama wiigga ama usbuuci la arko kulligiis gudihii maratan samee fain lam tafcal haddaadan usbuuciyan samayn karin fa kulli sana laba iyo tobankii bilood gudahood maratan kol same fain lam tafcal haddaadan sanadkii umar samayn karin fa fii cumrika intaad noo soo jirto maratan kol same sidaasuu nabiga yiri kow iyo toban waxa wey sajdatu shukri mahadnaqa sujuudeedii wey wahiya sajdatu shukri an taxdif waa inay u timaan lilmuslim qofka muslimka nicmatun waa inay nicmadu timaa maxaa nicmadii kamida ka an yadfal inuu gacanta ku dhigo helo bimarhuubin wax la jecel yahay buu gacanta ku dhigay oo uu raadinayo daba joogay wixii baa u xasilay aw yanjuwa ka an yanjuwa inuu samata baxayo min marhuub dhibaato uu ka baqayey ayuu ka samata baxay oo fa kolkaasuu dhacayaa saajidan isagoo sujuudaya lilah eebba weyne keligii u sujuudaya taxaalaa eebba korahaya shukran mahadnaq darteed icmalu aala daawuuda shukran ayaa soo aroortay kolkaas shukrigu afba maahe camal wey shukran isagoo mahadnaqaya calaa nicmati eebba weyne nicmaduu ku galladaysay ayuu uga mahadnaqaya id kaana nabiy subanuhu wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam udaweyne korkii naxariisiyo nabadgelyaha ku badiyo idaa ataahu hadduu nebigu u yimaad amrun talo amarkaasoo yasuruhu nabiga farax geliya aw yubasharu bihi haddii loogu bashaareeyo amar farax geliya hara waa dhici jiray saajidan isagoo sujuudsan shukan mahadnaq lilaahi raba weynu u mahadnaqayo tacaalaa korahaye wamin daalika arrimaha waxaa ka mida dhacay annahu nabiga lamaa goortii ataahu nabiga u yimid jibriilu malaku jibriil markuu nabiga u yimid xaleeyihii jibriil korkii asala nabadgelyaha ahaatee oo faqaal uu jibriil u yiri lahu nabiga man qofkii sallaa salliya calayka adiga maxameda korkaada salaatan mar keliyata kugu saliya sala allaahu rabbibaa ku saliya calayhi ruuxii korkii bihabbi sababiha halkuu kugu saliyey sababteed cashiran toban goorba eebba ku saliya sidaa markuu jibriil yidhi faasajada rubanihii sujuuday shukran mahadnaq darteed lilaahi eebba weyne loo mahadnaqaayo tacaalaa korahaye laba iyo toban waxaw sujuudu tilaawa akrinta sujuudeediin oo markii qur-aanka la akrinayo ama salaadaad ku jirtid ama yaadan ku jirin sujuudu tilaawaa jirta marka sababkeedii iyo waxa lagu akrinayo iyo mawaadicday imanaysa iyo kulli sheekhu waxma dhaafin yusanu waxaa la ammaanay sujuudu tilaawa akrinta sujuudeedii ayaa la ammaanay liqowlihi suubana hadalkiibaana u daliila sala allahu naxariis allaha badiye calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yiri idaa qara'a bnu aadam aadam ilmihiis hadday akhriyaan asajda hadday qur-aanka markay akrinayaan meelaha sujuudda ay soo marto ictasala shaydaan shaydaankiibaa ka dulkaya yabki isagoo shaydaanka oynaya oo yaquulu le laa weylahu bini aadamkii buu inkaaraya inkaaru ku dhacdayga in aadana umira bisujuudi baa la faray oo aayadu akrinayaa lagu faray oo fasajada waa uu sujuuday haddii sujuudi la faray oo uu sujuudayna falahu ljanna januu leeyahoo la geeyey oo wax eebba loogu dhowaado oo sujuud ka daran malaa taasna qur-aanka iyo xadiidka ayay labadaba ku sugnaatay wafi lkitaabi alcasiiz wasjud waqtari ilaa intaadii sujuuda sujuudda ugu dhowow ayaa soo aroortay oo dhowaashadii eebba loo dhowaanayay iyo sujuudda laysu xiriiriyey wasjud waqtari wafi sunati almudahara xadiidka nabigana waxaa ku sugnaaday intuu banuhu yiri aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoon eebba ugu dhowaan badan yahay marka uu sujuudsan yahay markaa sujuudda isaguna oo meeshay jira iyo masiibada ka raacday yaa ibliisu markii la yidhi ama malaa'igta guud ahaan la faray fasjuduu liaada isagu waa diiday yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya idan wuxuu yihi aniga sujuud baa lay faray inaan la imaadaan diiday lacnad iyo inkaar baa igu dhacday bani aadamka inuu sujuudaan la faray waaka waa sujuuda jannuu ku dhacay markaasuu oynayo idaa qara abnu aadam aadam inankii hadduu akriyo asaajida hadduu sujuudu akriyo itasala shaydaan shaydaan baa dheeraada iyabki isagoo oynayo yaquulu yaa weyla hoos alla ku ridkaan umira bisujuudi baa la faray fasajada waanuu sujuuday falahu ljannatu buuna leeyahay wa aniga shaydaana waxaa lay faray bisujuud inaan rabo u sujuudo ma anan yeelin facasaytu allaan ku gacan sayray oo waanan sujuudin faliya naaru saasaan naar ku yeeshay facasaytu faliya naar baan leeyahay faidaa qara'a almuslimu haddii qof muslimo akriyo aayata sajda sujuud aayadeed aw istamaaca ama isagu ma akrinaayo mid kala akrinaayo kuna waa dhagaysanaya aw istamac hadduu dhagaysto ilayhaa ayadii sujuuda oo min baari-in mid qur-aanka akrinaya ka dhagayso sunna lahu waxaa loo sunneeyaa an yasjuda inuu sujuudo sajdatan sujuud inuu uu sujuudayo arag yukabir allaahu akbar wuu leeyahay yaa sujuuda gudaheeda goorma cinda alkhafdi markuu sujuuda u socdo oo uu sii raaracsanayo warrafci markuu ka kor noqonayo wayaquul wuxuu yidhaahdaa fii sujuudi sujuudda gudaheeda sajada wajhi liladii khalaqahu wa sawarahu wa shaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatihi wa tabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin saas orana oo macnaheedu yahay sajada wajhi wejigayii sujuudiyey liladii sabibuu wuu sujuuday khalaqahu wejigayga uumay oo wasawarahu jaangooyey oo wasaqa dilaaciyey samcahu wejiga maqalkiisu dhegihii wa basarahu araggiina dilaaciyey indhihii wey ilaan dhankan kale qadaadkaba waa malaasan yahay dhankan kale haddii la malaasi laha iman lahay kolkaa intuu sameeyey buu xagga harag iyo maqalku tallaalay bixawlihi xeeladiisuu ku sameeyey wa quwatii xooggiisa fa tabaaraka allah ee baceer la-aan badana allihii axsanu lkhaaliqiin inta waxuta ugu wanaajidooda waalakmalu sida kaamilnimo badan fil ajri ajirka sujuudi tilaawo laga helayo an yakuuna saajidu ka sujuudaya waa inuu yahay mutadahiran mid weyse qabo mustaqbila alqibla qiblada ku aadan sheikha akmal buu ka dhigay idan waxaad garatay madhabkan maalikigaa inaan tahaaradii iyo istiqbaalu qiblo shardi ahayn sadrulcawra falaabudda ama almadhabu shaafici fa yuqarir juz sujuuda waa juz min asalaati ka mid yushtaradu laha maa yushtaradu lisalaa min satri alcawra waatahaara wa istiqbaali alqibla kolka intaba waa la rabaa ka gadaal takbiirtii markii la sujuudayey iyo marka laga kor noqdo takbiirtii iyo ducadii gudaheeda lagu ducaysanayey intaba waa la rabaa waxaa markaa noo hartay haddaynu tiftirnay meelahay sujuudda imanaysa arag wa mawaadicu sujuud sujuudda meelaheeda fil qur-aan qur-aanka gudihiisa ku sugan macluumatun waa la yaqaan fi lmasaaxif kutubaha masaaxifka qur-aanka lagu yaqaan calaamay leedahay sajdatan baa lagu kordhiga kolkaa meesha sujuudda u sababa xariixdin dheer baa hoosta laga saaraa meeshaa waxay xariixdintaa ku tusinaysaa xariixdintaa waxay ku tusinaysaa sujuudda meesha sababka keentay amaa meesha laga sujuudayo iyadana calaamo gaaray leedaho markay hay-adii dhammaato ayaa calaamo gaara loo samaynaya dusha korana sajdatan baa lagu dhigaya kolka xariirintu sababkii bay kuu sheegtay calaamaduna meesha laga sujuudayay kuu sheegtay markaa filmasaaxib buu shiikha ku yiri baa lagu yaqaan waayo khamsa cashara shan iyo toban sajdatan min saya sujuudyaalaha tisaad buu ku daray wa ilaa afar iyo toban baa laysla ogol yahay biqowli cabdillaahi bni camri bni lacras ayaa wuxuu yihi ina nabiya ubanaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelya allaha ku badiyo qara-a wuxuu nabiga aqriyay khamsa cashra shan iyo toban sajdatan sujuud yaalaha filquraan qur-aanka gudihiisa minhaa shan iyo tobankii waxaa ka mid a talaatun saddex filmufasal gudaheed ku jirta saddexda khamiis ku jirta wanajmi waata mid ku jirta ida samaa unshaqadna mid bay ku jirta iqra bismi rabbika aladii khalaq saddexdaasaa munfasal ku jirta wa fi lxaji sajdataan ayuha naas gaal ama suuratu lxajna labaa ku jirta kolka taasina waxay ahayd sujuudu tilaawihi halkaasaynu uga baxnay sujuudu tilaawihi almaadatu thaaniyata cashra maadada laba iyo tobnaad fii salaati alciiday labada ciidood salaadooda ayay u maada tahay kolkaa labada ciidood waa taqaan ciidulfidri waa ciiduladxa laba rukni oo waaweyn oo min arkaani lislaami kamida garaasood bay labada ciidoodba dhacaan mid waa midka nagu soo aadan bishaanaan ku jirna tobankeedii wey maalmo gabanaa inaga xiga saddex baynu maanta marayna kolkaa lix maalmood kadib bay noqon doontaa maalinta tobnaadu rukniga weynay ka dambaysaana xajkii wey xajka markuu dhammaado ayaa la sameeyaa ta waa ciidulfidri markii soddonkii ramadaanka la soomo oo soonkii dhammaado ayay imanaysaa kolka waa laba maalmood oo yaab leh waxaa aroortoo iman doonta in jaahiliyadu ay laba maalmood ay cayaaraan lahaayeen labadii baa labadan loogu bedelay kolkaa waxaa kaloo taabasho u baahan ciidahan dunida ka batay oo ciidul miilaad laleeyi ama nabi ha dhasho ama boqor ha dhasho ama nin maalqabeena ha dhasho ama gobannimo ha la qaato waxa kan qowmiyaadka oo munaasabaadka waa maalinkii gobannimada la qaatay ama waa maalinkii la isku darmay ama waa maalinkii nooca la hirgeliyey maalintii caruurta iyo maalintii haweenta iyo maalintii shaqaalaha waxaasoo dhanba kusaxgalaadkaas iid ma aha sidoo kale mawluudka iyo rajab iyo shacbaan iyo maalmahaas iid ma aha sidoo kale jumcada iid ma aha iid haddaad maqashid waa laba maalmood keliya waxaan labada ahay oo iid lagu magacaabi karaana ma jiraan hadday qawmi tahay iyo hadday asbaabka ay leedahay toona inimane labadaas keliya taajirta almaadatu thaaniyata cashra fi salaati alciidayni labada ciida salaadeeda gudaheedii ayay u maado tahay kow xukmuha labada ciidood xukunkoodu waa maxay oo waqtuha waqtiga la tukadaana waa goorma haddaa lagu sheegaya salaatu lciideyn labada ciidood salaadooda ciideynkii baa lagu fasiray alfitri ciidii soon furiyo waladuxaa ciid layntii carafo sunnatun waa jid nabi mu-akadatun la adkeeyo sida loo adkeeyey kalwaajib ayay la mid tahay wa amara allaahu eebba weyne faryay tacaalaa eebba korahaye bihaa salaadii ciidda fii qowlihi eebba weyne hadalkiisa gudihiisa ayuu ku faray suuradan dhan ayaaba tilmaantay inaa anaga eebba ayuha rasuulu lkariim tuubana waxaan ku siinay alkawsar khayr tiro badan ee fasalli tuko labadii ciidadu lirabbika rabbiga ha u tuko wanxar gawrac udxiyadii wey waanaata eebba kiciyey bihaa salaadii ciidda wuxuu ku ticay falaaxa almu'min qofka mu'mina inuu liibaano liibaanta waxay ku tacan tahay inuu ciiddii tukado fii qowlihi ribaweyne hadalkii gudihii uu yihi qad waxaa dhaba aflaxa inuu libaanay man qofka tasadka dahirnaada wadakara ka gadaal sheega isma rabbi rabbigii magicii allaahu akbar wey oo fasalla ka gadaal tukada wey libaantii maxay ku xiran tahay dahara qaadasho daahiran wa baatinan xadadkii muuqanayeyna laga daharo qaato ee xisiga ah wixii kale macnawiyaadka ahana laga dahaaro qaato oo kibirkii iyo xasadkii iyo wixii maskaxdiiyo maanka ku jiray nifaaqiyo shirkigii iyo kufrigii labadaba intii laga dahaaro qaato magaca eeba la sheego allahu akbar la yihaah ka gadaal la tukado baa liibaantii lagu xiray facalahaa salaatul iidaan waxaa sameeyey rasuulullah eebba weyne falay sala allahu caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo inuu falay kuma ekayn ee waa waadada waana joogtayay nabiga calayha salaada ciidda abidkii kama tegin wa amara faryey bihaa salaata ciiddii buu addoommada faray wa akhraja wuxuu salaada u soo bixiyey lahaa lisalaati alciid ciidda in la tukado wax kalaba xata annisaa haweenkii la yidhi waqarna fii buyuuti kunna ku sugnaada aqaladiina ayuu yihi soo baxa wixii daahira muslimkaa la tukadeen waxaan daahira inaan tukan karin intay gaar uga joogsadaan dadka alla tuugmadana ha ka qeyb galeen dambi dhaafku eebba bixinayana ha ka qeyb galeen ducadaana ha ka qeyb galeen khayrkana ha xaalire wacdig iyo waanada la jeedinayana ha dhegeysan waa akhraja nabigii baa soo bixiyey ilaa salaada io darteed xata annisaa haweenkiiba soo bixiyey oo aan mas-uulahay wasibyaan ilmihii yaryaraana wuu soo bixiyey meesha ahmiyo weyn ayaa ka muuqata wahiya salaatu lciid shaciiratun calaamo weyn min shacaa'ir islaam islaamka calaamooyinkiisa waaweyn kamida waa mawhar waa muuqaal min mawaahirihi islaamka muuqaalyaalkiisa waaweyn ayay kamid tahay alatii madaahiru yatajalaa faydmu fiiha madaahirta gudaheeda aliimaanu rumaynee bela rumeeyey iyo wataqwa alla ka cabsi ayaa ka muuqanaya intaa xukunkeedii wey wawaqtuha ciidda waqtigeeda laga bilaabo min irtifaaci shamsi qorax kor noqoshadeed qayda rumxin waran in leeg ay kor noqoto ayaa waqtigeedu ka bilowdaa waxaa la tukan karaa ila zawaaj duhurkii inta laga gaaro laakiin wala fudal iyo fadli badan an tusalla in la tukado wey alaa duxaa ii carafo fii awalil waqti soo bixidda qoraxdaba waa la tukanayaa waa midda duxada liyatamakan hamakansado annaasu dadka min dabxi adaaxiihim udxiyayaalkoodii gowriciddoodii hamakansadeen ilaa bacda salaad inbaa la gowracayaa qabla salaad lama ogola wa an tu-akhar in gadaa loo dhigaya salaati lfitr fitriga salaadiisa dib baa loo dhigayaayo awal baa la soomaaye waa lasoo afuraya liyatamakana annaasu dadka ha makansada min ikhraaji sadaqaatihim yayaalkooda bixinteeda mid kaana wuxuu ahaan jiray rasuulullah eebaweyne rasuulka sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya yafcal wuxuu samayn jiray salaada haakada sida aynu u tilmaanay qaala jundubun saxaabigaa wuxuu yihi jundub ibni junaadawi abudar alkhafaar baa loo yaqaan radia allaahu canhu xaggiisana baraalliha ka noqda kaana nabiy wuxuu ahaan jiray sala allahu naxariis allaha badiy caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelya allaha ku badiya yusalii bina annaga asxaabtaa wuxuuna tujin jiray alfitra hidha afurka washamsu iyadoo qoraxdu calaa qaydi rumxayn laba waran googood ay la eg tahay waladxa midaan duxadana wuxuuna tujin jiray calaa qaydi rumxin inay ka horey saare iyadoo la eg qoraxda hal waran joogiisa bamaa yambagii lahaa salaadii iida wax u haboona min adaabinaw haddii la imanayo salaadii iida hakad bay leedahay kolka anshaxeed iyo usluubkaygii dhegeysa kow waxaa anshaxeedu ka bilowda alqaslu qabaysasho la qabaysta wey laba waxaa xigta watatayub is-udgin wey saddex waxaa xigta walubsuljamiil wax qurxan xirashado min athiyaabi dhara daliilkeedii waa biqowli anasin anas hadalkii waa u daliila radia allaahu canhu ibaweyne anas agi raalliha ka noqday uu amaranaa wuxuu na faray rasuulullah eebba weyne rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalam nabadgelyo allaha ku badiya fil ciiday labada ciidood gudahooda an nalbisa inaanu xiranaa ajwadama shaykan u wanaag badan anu najidi heli karno wa an natatayab inaanu isku udgino biajwadi maa najid waxaanu heli karno kan ugu wanaagsan wa an nudaxiya inaan ku udxaysano oon qallo biasmani maa najid waxaan heli karna kan ugu lacag badan wa kaana rasuulullah ala rasuulkii wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yalbasu burdatan maruu xiran jiray xabiratan magacaas loo meeshaa lagu sameeyey fii kulli ciidin ilaarka kulliga gudaheedii laba waxaa weeye alaklu wax dhadhamin qabla alkhuruuji intaanaan loo bixin ilaa salaati ciidi ilfitri cafuurka ciidiisa salaadeedii intaan loo bixin waa in xoogaa timiriyo afbilow jiro awal baa la qatimi jiray soddon maalmood baa la qatana walaklu cunid baa la ammaanay ninkadidilubixiya udxiyada beerkeedii wax laga dhadhamiyo bacda salaa salaada ka gadaal fii ciidi ilamxaa barqiga ciidiisii ka gadaal ma banaana iyadu in salaada ka hor wax la gowraco daliilkeedii waaka liqowli bureyda bureyda hadalkiisii waa u daliila radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqday uu bureyda yidhi kaana anabiy nabiga wuxuu ahaan jiray sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo laa yaqdu ma ka lihi jirin yowma alfidri abuurka maalintiisii xataa yaakul ilaa uu ka cuno walaa yaakul mana cuni jirin yowma aladxaa farqinka maalintiisii xataa yarjic ilaa uu ka soo noqdo salaada oo fayaakul uu ka gadaal wax kala dhameeyo min udxiyati neefkuu ku carafaysay saddex waxaa wey atakbiir allaahu akbar la qaado wey min leylati labadeedii habeen waa takbiir waxaa takbiirtu soconaysaa bilabxa ciddii carafada gudaheeda ilaa aakhiri ayaami tashriif ilba waradka maalmihiisa tan ugu dambaysa intii laga gaaro maalinta saddex iyo tobnaadi wafilfitrina waxay soconaysaa takbiirtu ilaa an yakhruja alimaamu imaamka inta uu ka soo baxo calayhi uu dadka u soo baxo bisala inuu tujiyo darteed walafdu takbiirta lafdigeeda allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdu wuu oranayaa lafdu lafdu takbiiri waa kale allaahu eeba akbaru wax kastaaba ka wey si walbana uga wey allaahu eebe ba akbar min kulli shay wax la arka ideelkii ka wey si walbana uga wey laa ilaaha axad lagu caabudaa ma jiro ila eebba weyne ma ahaani allaahu eebba akbar wey allaahu eebba akbar weyni badan welilaahi eebba weyne keligiida alxamdu mahadle wayata-akad takbiirkii waa sii adag yahay cinda alkhuruuji haddii la baxo ila almusalla meesha lagu tukanayana waabuu sii daran yahay wabacda salawaa salaada ka gadaalna waabuu sii daran yahay salaadihii almafruuda ee la farad yeelay shantii waqti wey ayaama tashriiq ilba waradka maalmihiisa athalaas ee saddexdaa daliilkii waxaa wey biqowlihi eebbaweyne hadalkii tacaalaa korahaye uu eebba yiri subxaana wadkurullah eebbaweyne xusa fii ayaamin maalmo gudahood macduudaatin la tiriyo wa qowlih hadalkii eebbana waa u daliil subxaana eebbaweyne nasahna uu yiri wadakara sma rabbihi rabbigii allaahu akbarkii fasallaa tukada wa qowli eebba weyne hadalkii intuba waa u daliil walitukabiruullah inaad eebba wallaahu akbarsataan calaa maaki darti uu hadaakum idinku hanuuniyey afar waxaa weeye alkhuruuju bicid ila almusalla meesha lagu tukanayaa loo baxo min dariiqin jid foola iyo warrigiioo gadoomido meeshii lagu tukadaa laga soo noqday aan jidkii lagu yimid lagu soo laabanin minukraa lificli rasuul rasuulka falidiisii waa u daliila sala allahu calayhi wasalama wadaalika sidaa yeelay qaala jaabiru baa wuxuu yihi kaana nabiy subanuhu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa kaana hadduu nabiga yahay yowma ciidin ciid maalinteed khaalafa dariiq jidkuu kala gadin jiray oo kuu ku yimid midaan ahaynuu ku noqon jiray shan waxaa salaadii ciidii in la tukado fi saxraa banaan lagu tukado ilaa lidaruurati matar rooba haddii jiro dadkii qoynayo ma ahaane wanaxwihi naxwilmatar dabay iyo dhibaatooyin kale roob iyo rafaad hadday jiraan oo fatusalla arrintaa markay jirta waxaa lagu tukan filmasaajid masaajida gudaheeda daliilkeedii waxa wey limuwaadabati nabiy nabiga daawidi sala allahu calayhi wasalama calaa salaatiha iida tukashadeedii buu daa'imay bisaxra banaanka lagu tukado kamaa warada sidii soo aroortay fii saxiix xadiid saxiixa gudihii lix waxa weye atahniyaatu hambaliyeyn wey oo qofka muslimkaa qofka kale muslimkaa uu u hambaliyeeyo marka la tukado taqabal allaahu mina wa minkum biqowli muslimi muslimkii dhihidiisii liakhiihi walaalkiisa muslimkaa uu u yira waqabala lahu mina waminka ereyga naska ah ee soo arooray ee xagna ducada xagna carabiga ayaa la rabaa kolkaa oo guuriya waxay tahay lama gaala raacnimow hambalyana ma kolka waxaasoo kale la yska ilaaliyo adigoo muslima inaad tacaaliim gaal qaadato gaala raacnimow waa in la yihaa taqabal allahu mina wa minkum af soomaal ku taagsan haddaad rabtido aniga adigaba ciidaan tukanay iyo waxa khayran samaynay allah naga aqbal risaayadu waxay qiimi ku leedahay qubuul eebowl kolkaa ma afkaan ku tarjam ama carabaad ba tahay afkii carabigaa sahlana qabalallah eebba weynaha aqbala minaa anaga iyo wa minka adigaba hala yihaaho daliilkeedii waa bima ruwiya wixii la wariyey ana asxaaba arasuul subana asxaabkiisa sala allahu calayhi wasalam reebba weyne rasuulka kori naxariisee nabadgelyaha ku badiyo kaanuu waxay ahaan jireen ida iltaqa hadduu la kulmo bacduhum qaarkooda bibacdin qaarka kale yowma alciid ciidda maalinteeda qaaluu waxay isu dhihi jireen taqabalallah reebba weynaha aqbalo mina anagiyo wa minkum idinkuba reebbaha idinka aqbalo saanay isu dhihi jireen toddoba waxaa wey cadamu cadamu lxaraji dhibi ma jiro cadamu lxaraj dhibi inuusan jirin fi tawaasuci badin ama minka baxsi filakli wa shurbi walaawi lmubaax maalinta iidaa in ilmaha la dhasiyo neef loo qado wax dhibaato ku jira lama arko ama inta sanduuq loo keeno sharaaba ay maalinkaasoo dhan fiitaqaan ama cayaar banaan in la sameeyo iyaduna wax dhiba kuma jiro cadamulxaraj dhibaata ma jirto fi tawasuci badin gudaheeda fil akli cunida la badiyo maalinta ciidda wasurbi cabitaanka la badiyo walahwi dheelka la badiyo almubax dheelka la dheelayo waa inuu mubax yahay daliilkeediina waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabadgelye allah ku badiya fii ciidi ladxaa ciidaan carafe aan ku jirna gudaheeda ayuu nabiga wuxuu yiri kolkay ciidda waa maalinta tobnaad laga gudbay ayaamu tashriiqiibaa bilowday maalmahaasuu nabiga tilmaamo wuxuu yihi ayaamu tashriiq iba waradka maalmihiisa ayaamu aklin wa shurbin wadikri illaahi casa wajal wa baclinna waa fulaanka maalinkaa loo tagaw ayaamu tasriif ibawaradka ayaamihiisii ayaamu akli anid maalinteedu wa shurbin cadi fadikrillaahi eebbaweyne cusub allaahu akbar allaahu akbar la yihaah casa eebbakaadka uun idaylkii wajalla eebbaweynaay wa qowli anas anas hadalkiisiina waa u deli oo anas yiri qadima nabiy subanihii baa soo galay sala allahu naxariis nabadgelyo allaha ku badi almadiina ayuu soo galay walahum reer madiina waxay lahaayeen yowmaani laba maalmoodo ay yalcabuuna dheelaan iimaa labada maalmood kolkaasaa faqaala rasuulullah reebaweyne rasuulkii yiyi sala allahu calayhi wasalama wuxuu dadkii ku yidhi qad abdalakumullah reebaweyne idin bedelay tacaalaa korahaya bihimaa labadaad dheeli jirteen khayran wax ka fiicnaan badan minhumaa labadii nin maalmoodee hore ee jaahiliga ahay laba diina ah ayaa eebidinku bedelay maxay yihiin yowma alfidri maalinta la afuro ramadaanka wa yowma aladxa barqinka maalintiisii wa qowlihi nabiga hadalkiisii ila abi bakrin buu wuxuu yihi radia allaahu canhu iyaday ii tahay baa nabiga cayshii la joogay laba gabdhood baa usoo gashay labadiiba caaisho dheelinaysay nabigana wejigiisa intuu ka duuday oo derbigaa ku qabtay ayuu cayaartoodii u dhaafay abuubakaroo booqasho a yimid aqalkoo nabiga uu ku jiro os nabigii isbuusaayo caaishiyo gabdhihiina qoslayaanay dheelayaan ayuu u yimid madarkiibaa raalli gelin waaye dagaal buu ku qaaday oo uu yidhi amislaam ka mazaamiiri sayaatiin sabayti rasuulillah caaisha ee gabdaradaada adiga gabdhahan adu u yeertay aqalkiisuu banaha miyaad ku samaynaysiin tas iyo waxaan loo baahnay ee gabdaradii kolkuu abubakar guulguulay tilid ku sigtay nabiga abakar dhiciyey yaa ababakrin ina likulli qowmin ciidan wa ina alyawma ciiduna ciidaa gabdhihi seedlaarkaba iday leeyihiina maanta waa iidayni nakaskaa iska deeyeene iidhaaf gabdha wa hadalkii nabiga uu liabii bakrin uu yihi radia allaahu canhu ee baraalliha ka noqday waqad intahar isagoo abubakar u guulguulay jaariyatayni laba gabdhood fii beyti caaisha aqalka caaisha gudihiisa ku jira ayuu guulguulay yansidaan gabdhaha waxay qaadqaadayeen asshicra gabayo hore loo tiriyey bay qaadqaadayeen yowma alciid ciid maalinteed ayaa nabiga wuxuu yihi yaa ababakrin ababakarow ina likulli qowmin dad la arko meel ku nool waxay leeyihiin ciidan maalinay farxaan ay heesaasaan oy boodboodaana wixii cayaare bannaan sameeyaan yaa dad walba leeyahay wa ina alyowma maanta aadnoo timidna ciiduna ciidanagii weeye gabdhaha ciidhaas yaatuu nabiga yidhi wallaahu aclam